la furo faqad aflaxa wa anjaxa waxaa xaqiiqo ah oo dhaba oon dheel ku jirin qofkii camalkiisa xisaab markii la saaro maalinta qiyaam salaadiisa uu liibaano guulaysta inuu liibaanay inuu najaxay inuu guulaystay yaa la ysugu daray kii ay wixiisa fasahaadeen xaguu maray wa in fasadat salaadii hadday fasahaado ay qarriban tahay jidka nabi maxamed aysan ku dheganayn waddadiisii aysan saarnayn siduu u dukad aan loo dukan faqad khaaba wa khasira waa hoogay waana khasaaray ilaahay kuwa allah nagama dhigo xadiiskaas tirmidiya wadii waana saxiix haddaan u soo noqonno ciwaanka muxaadarada ee ah salluu kamaa ra'aytumuunii usalli waa amar nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ka yimid waxaa laga soo qaatay ciwaankan xadiis dheer uu bukhaari warinaayo waana miisaanka sharciga ah ee salaada u yaallo wey haddaadan sidan u samaynin yacni u dukow leh nabi moxamed sala allahu calayh wasalam salluu wa amar kamaa ra'aytumuunii sidaad aragteen anoo u dukanaayo kamaa ra'aytumuunii usalli maalik ibnu xuwayrif ayaa xadiiskaa dheer warinaya bukhaari xuwayrif waa nin xaarif oo la soo yareeyey cinwaankana marka waa miisaanka sharcigan dhahay marka waxaa nagu waajiba dhammaanteen yar iyo weyn inaan u dukano siduu nabigu u dukaday sababtu maxay tahay ficilkiisa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo caddaynaa wax wax waajib nagu ah muslimiintao dhan waajib ku ah in waajibka la caddeeyaana la sharaxaa waa waajib marka waa laga maarmaan inuu ahaado camalkaadu wuxuu nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam la yimid mid ku beegan waayo sababta nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuuna soo gaarsiiyey caqiido saxiixa oo ku saabsan koonkan sidii loo sameeyey oo ku saabsan isaga subxaana wa tacaala khaaliqnimadiisa iyo tilmaamihiisa iyo magacyadiisa u khaaska ah noloshan gebigeed wax ku saabsanaa lala soo diray uu noo sharaxaayo bani aadankan wixii toosinaya wixii ku habboon wixii dhibaaya risaaladii la soo diray sala allahu calayhi wasalam waxaa loo soo dhiibay axkaam iyo cibaadaad oo iswadata oo mucaamalaad leh iyo makaarim al akhlaaq akhlaaq wanaagsan sidaasuu nabi moxamed sala allahu calay slam u yimid inuuna gaarsiiyo jidka toosan ee suluugga iyo cilmiga leh inuuna haddana noo sheego wixii nagula kalifoo nagala rabo oo cibaadoo dhan ah towxiidka ugu horreeya salaada ay ku xigto sakada ay ku xigto soonka uu ku sii xigo xajka uu ku xigo marka waa waajib inaan raacno isaga wuxuu u sameeyey siduu u sameeyen u samayno waayo ilaahi subxana wa tacala wuxuu yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuun qul in kuntum tuxibuuna allaha ay haddaad jeceshihiin nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam anoo nebi haddaad ku dheh haddaad i jeceshihiin fattabicuuna isoo raaca waa sunnadiisii waxa nagala rabo yuxbibkum ullah haddaad nabi maxamed raacdidna ilaaha ku jeclaan hadduu ilaaha ku jeclaadana adduunye aakhira gacantaad ku haysataa haddana wayakfir lakum dunuubakum dembigiina la dhaafi wallahu qafuurun raxiim ilahay waa mid dhaaf badan haddana ilahay wuxuu leeyahay qul atiicu allaha wa atiicu arasuula fain tawallow fainamaa calayhi maa xumila wacalaykum maa xumiltum wain tutiicuuhu tahtaduu wamaa cala arasuuli ila albalaaqu lmubiin waxaa nagala rabaa rasuulka ilaahay inaan ateecno jidkiisa raacno cibaadadiisa u sameeye u samayno maalintaas ayaa hanuunka gacanta noogu jiraa rasuulka keliya waxaa laga rabaa waana soo gaarsiiyey ciddii waxaa raaci laheyd dabaqi laheyd waa anigii adiga walaalayaal nabiga sala allahu calayhi wasalam waana baray aqwaashiisu wax nagu baray sidoo kale ficilkiisu wax nagu baray oo dhallinyarta u timid wuxuu ku yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii war u dukada sidaad aragteen aniga oo u dukanaaya xajki xujaajtuu la xajinaa la socdana sala allahu calay wasalam wuxuu ku yidhi khuduu cannii manaasikakum war xajkiinna aniga iga qaata salaadu marka waa rukniga ugu weyn islaamka marka laga soo tago shahaadateynka qofka muslimkaa marka waxaa laga rabaa inuu si aad iyo aad ugu kuurgalo fiiro gaara u yeesho uu siiyo ihtimaam gooniya laakiin waa ka xunnahay maanta muslimiinta qaarkood khaasatan dhallinyarada waxay u dukanayaan siday rabaan jiimka markuu dheelaayana birti si loo qaado warqadeedu akhrin salaadda hadduu yimaadaan sida rabo u jeesan waa cajiib siday rabaan inay u dukadaan maaha u dukan maa sidii nabigu dukada sala allah alayh wasalam laga bilaabo allahu akbar oo xirashadiia ilaa laga gaara assalaamu calaykum sida la rabo u dukan maayaan walaalahay ilaahay wuxuuna leeyahay laqad kaana lakum fii rasuuli uswatun xasana uswatun xasana waxaa idinkugu jira rasuulka ilahi ku dayasho wax walba ad ugu dayataan cibaadaadka dhammaantood sax ma noqonayaan ma laga aqbalaayo si kasta u samee haddaadna u samay sida uu nebigu u sameeyey waayo ilaahay wuxuu yidhi wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu wax alla wuxuu rasuulku nabi axmed la yimid qaado wuxuu ka tegana ka leexo wuxuu kaa reeba ka reebtoon waayo shardiga ama waxa laasim ah camalka uu ku tooso marka hore inaad garatid cilmi u yeelatid waxaa samaynaysid ha ku hadlin adigoo aqoonin ha samaynin adigoo aqoonin ilaahay ha ugu dhowaanin jaahilnimo taas kirishtaankiyaa lagu canaanta nasaarada hadda joogta wala daaliin ha ku caabudin ilahay jaahilnimo marka walihaada imaamu albukhaari wuxuu u baabeeyey baab dhan oo wuxuu yidhi baabu lqowli qabla alcamal yacni waxa waye isagoo deliishanaayo qowluhu tacaala faaclam annahu laa ilaaha ila allah nabi maxameda lagu leh annagana waa nagu leh marka ugu horrayso ogow baro garo inuu ilaahay waaxid oo xaq lagu caabudo maa ilaah kalen usan jirin kadib baa la yidhi wastakfir lidambika iyo rabbi dembi dhaaf weydiiso towxiidka waa dembi dhaaf shahaadataynka salaaddii waa dembi dhaaf sakadii waa dembi dhaaf soonkii waa dembi dhaaf xajkii waa dibidhaaf kadib baa layidhi hawshaa qabo laakiin marka hore garo waayo bukhaari markuu baab ugu dhigay kitaabkiisa saxiixa markuu alifaayey baabu alcilmu qabla alqowli waalcamal yacni ha ku dhawaaqin shay aadna cilmi u lahayn aqoon u lahayn waa yaabe sideed u dukan adigoon garanayn sidee u dukan adiga oon baranin axkaamta salaadda sidee u soomi adigoonan aqoonin axkaamtii soomka sidee u xajin adoo xajin aqoonin ah, axkaamtii xajka qofkii aan cilmi u lahayn waxa uu samaynaayo waa jaahilnimo jaahilkana wuxuu u dhow yahay ku bambaxsan yahay in cibaadadiisa ay ku dhacda nuqsaan ama ay burtaba qofka markii ilaahay ku caabudaa jaahilnimo waxaan shaki ku jirin inay ku dhacayso ama ku soo socoto ama uu ku dhacaayo cibaadadiisa gafaf badan waayo u gudan maayo sidii loo amray u gudan maayo sidii muraadka ilaahay uu u rabay u gudan maayo sidii muraadka nebi maxamed sala allahu calay wasalam cibaadadana uu amru ka lahaa waayo ilaahay sidaasoo noo amra rasuulka ilaahay marka wuxuuna leeyahay salluu kamaa ra'aytumuunii usallii war u dukada sidaad aragtay anigoo u dukanaayo waa qoran tahay kutub laga alifay xataa dad ayadoo video sameeyey wixii aan ka gaarano waa samaynaynaa muxaadaradu wakhtigeedii waxay ku fiicneed in ihtimaam gooniya waa dadeena walaalaha waa la dii jadwalka laakiin waxay ka fiicneed wakhti ummadda ay joogto mee cudurka dhanna haystana meel kale kama qarribnin waana tilmaami doona waa salaada keliya waayo isjacaylkayna ayaduu ka bilowdaa waa safka ayadaas kukeen u duubta ayadaanna ilaalisa faaxishay xumaan laakiin waa salaadee marka inaan u dukana siduu nabigu u dukaday waana amray xajkana sidoo kale isagaan walayga qaata aniga waayo sharaa'icda lagama qaato oo sharaa'icdo dhan cid aan ambiyada ahayn annaga teenni ilaahay nabiga marka shariicada islaamka hadda aaminsannao noo taalna laga qaada maayo ilaa nebiga moxamed aimaana sala allahu calayhi wasalam isagaa saxaabadiisii amray wuxuu saxaabada amray annagan waan la amray wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli litaahuduu canii manaasikakum marka nabiga markuu saxaabada amray wuxuu amray inay ku daydaan siduu u dukan u dukadaan siduu u xajina u xajiyaan inay raacaan aqwaashiisa uu ku hadlaayo inay raacaan afcaashiisa uu samaynaayo axkaamta xajka ay ka qaataan asagii waa la xajiyey saxaabada ayagana waa la xajiyeen sidoo kale wuxuu baray axkaamtii salaada hortooduu ku dukaday markaasuu haddana wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii labaa laysugu daray ayadoo baratiiga ayagoo hadla nin taabiciya ah. bukhaari waxaa ku sugan nin liraa abu qilaaba wuxuu leeyahay waxaa noo yimid malik ibnu xuwayrith waa ninka haddaata idiin sheegaa xadiiska laga soo qaatay cinwaankan warinaay waa noo yimid buu yidhi fasallaa bina fii masjidina masjidka aan leenahu nagu dushiyey muxuu leehay marka malik ibnu xuwayrith innii la usallii bikum waxaan idin dushin oo salaad ma raba aniga wamaa uriidu salaad laakiin muxuu rabaa walaakin uriidu an uriyakum inaan idin tuso ayadoo laafo baratig inaan idin tuso keliyaan rabaa kayfa ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam yusallii sidii aan arkay asagoo nabiga u dukanaya walaalahay dhagti indhaha la furo kaa waa abu khilaaba wuxuu ka warin maalik annaga maxaa dib noo dhigay cibaadaadka sida badan waa jecelnahay muslimiin wax walba laakiin tan dib noo dhigtay aan la soo kici laannahay waxa sidaa rabnaa u samaynaa boqol iyo labaatan kun oo saxaabadiina sidii ilaahay u rabay rasuulka ilaahay u rabay u samaynaayeen farqigu waa inta marka waa laga maarmaan inaan garanno sunnadii nebi maxamed si aan ugu dayanno maalkii rasuulkii qawaaciddu noo dejiyey aanu raacno markaa kadib aad waxgaratid waa laga maarmaan inaad dabaqdid sunnada nabi maxamed waa laga maarmaan waxa aad fahmaysid inaad tadbiiqooda qabatid ku dhaqaaqdid waayo dad mutakhasiin sunnadii ku ah shayga lala yaaban yahay haddana sunnadii waa yaqaan maca daalika waad ka tasaahuli gacmaha sidii rubo u qaadi sidii rubo u dejin soomaaliya waa noo iman doontaa baractiig samic allah marka la yidhaahdo sidaasay dhahaan war meesha duca maaha gacmuhu inay dhabar garabkaada la saman yihiin inay dhagahaada la same laba xadiisaa ku soo aroortay laakiin culammada labada xadiisay jamciyeen si aan kana looga tegin kana looga tegin farahaada korgee furuucda ku dhowee gacantaada inteedaanna garbahaada ku aadi ayagoo saa qiblada u jeedo farahaadana isku dheggan yihiin ninka dushiye marka salaad ii sheegay baadiyaha soomaaliya meel kamid midaha waan dushiyuur waa jamaaca dhan gacmihiis anugu sidaasaan le huur o ninkan waaba shiiciya lyuruur magaalada inaan ka soo cararo khatara nafteeda kugashuur waa sunnada nebi maxamed dabaqa iyagana bad kale ku jiraan dadki jahliga jira waa cajiib marka waxaa kasii jira marka nin sunnadii yaqaan haddana tasaahulaya waayo nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam asagaa dayasho mudan inaan ku dayanno wuxuuna amray inaan u dukano sida u dukaday siduu noo sifeeyey siduuna tusiyey waayo haddaan salaadda siduu nebigu noo amra u gudanin aanan qowlka nebi maxamedna aan raacin maqlin salaadaas miraheedii ma soo baxayaan geed miro lagu waa inuu dhalo aan miro dhalayn biyo kastana lagu rushaynaya ka warramo maanta fawaaxishta munkarka wuxuu ka dhici waddamadii islaamka kan ugu khatarsan ummadda la yaabto wa maca dalik masaajidkay ka buuxaan soomaaliya meesha alla meeshaa ka tagtid afar dabaqoo masaajida haddaadan aroortii hore tagin salaad subax xataa booska heli maysid labada salaadee la jiifo casar iyo iyo salaad subax wallahi haddaadan ciyoon tegin booska heli maysid sida leesu laynaayo wax loo qarribayana io salaadda waa kala labo waayo salaad weysadeedii laga fikiray aqwaasheedii laga fikiray safkeedii laga fikiray taasaa wax badbaadisa laakiin ummad markay safka u jirta kala jeeda weligaa qaacido qaado safka haddaad kala jeedaan bannaankana waa ku kala jeesanaysiin safka haddaad isku dhagantihiin tihiin jirkiina isi saaro kalbunyaani lmarsuus wallaahi bannaankana waa isqabsanaysiin anigu ma dhihin latasawunna sufuuf aw layukhaalifana allahu wujuuhakum waa nabiyullahi moxamed sala allahu calayh wasalam waayo salaadda markaan dukanayno gebigeed waa duco markii la qiixayo luq ahaan waa duco markaad safka istaagtid waxaad taagantaha hortiisa waa rabbulcaalamiin hadday jirkeenna ishaysto waa duco hadduu kala tagsiyahan waa habaar yacni markaan isku dhigannahay rabbiyo say quluubta jirkeenna isu qabsaday quluubteenna isu qabadsii ra'yigeenna isu qabadsii howlaheenna isu qabadsii bannaanka hoos haysanaa safka ma kala tagnay dhexdaan horta ninkii shaydaan lahayo waa ku dukan yuuqaca baynakum alcadaawata waalbaqdaa waana farahan ku haynaa wuxuu dhexdeenna taagi caro xaasidnimo isu xanaaq kadib ma la kala tagsan yahay rabbiyow sidaa hortaad u istaagnay jirkeen u kala tagsan yahay quluubteen u kala tagsii siyaasadeen u kala tagsii ra'yigeen u kala tagsii bannaankana intiiaad la tegaysaa marka adigii la ishabaaruuhaayo safka nabi maxamed salaad ma geli jirin xataa dhaxan soo geli mayso jirka sidoo soo hasta ilaa kor iyo hoos wakhtigoo yar marka walaalahay waxaan ka sheeganayno duruufta jirta salluu kamaa ra'aytumuunii usalli xasuuso inaad la timaadid shuruuddoodiiyo dhammaystiran arkaanteeda dhammaystiran waajibaadkooda dhammaystiran aadna waliba iska hubisid marka nabi maxamed salla xadiiskuuna haddana leeyahay salluu kamaa raaytumuusali salluu kamaa ra'aytumuunii usalli xadiiskan wuxuu sharixi xadiis cajiiba nin loo bixiyey magaciisa ninkii salaadiisa xumeeyey abu hurayra warinaaya in badanoo naga mid ah ninkaanay la mid yihiin masaajidaday ka buuxaan salaad hor uma hayaan afar iyo labaatanka saacana facebook iyo balaaya la akhrin salaadii ilaah ilaa iska baara xaraf xaraf ducadii markaasuu ku leh sheekh af soomaali sujuudda ma ku ducaysan karaa duco laba sadarana gabay iyo balaayo geeraarna waa ka buuxaa iyo war xaggee waxa laga keena war diintan waxaadnad awood in laguma soo dejin waxaadna kari karen laguma dhiibin waxaadna kari karen laguma weydiisan gabay xifdisay balaayo adage laba sadaroo oo duca ma keeni weydo cajiib abu hurayra marka wuxuu leeyahay ana rajulan nin ayaa soo gala masaajidka rasuulka ilaahayna waa fadhiyaa wakhtiga yar saan soomaali haddaan isku akhriyo wakhtiga iga qaadan dhinac masaajid ka mid a ah ninkii waa dukaday kadib markuu dukaday nabigu yimid inuu salaamo waa salaamay nabiga sala allah alay slm alayka salaam salaantuu ka radiyey irjic fasalli fainaka lam tusalli orod duko ma aadan dukan ninkii waa ku noqday wax amra waa rasuul ilaahay waa saxaabigu waa dukaday haddana nabigu ku soo noqday waa salaamay orod waxaa la yidhi duko ma aadan dukan waa laba mar markii saddexaad iyo haddana soo dukadinu assalaamu calayka ya rasuul allah wacalayka asalaam irjic fa innaka lam tusalli tii saddexaadaa la yidhaha marka wuxuu yidhi yaa rasuul allah tabarteyda halkaasay dhigtay ee ibar annaga soo maha wallaahi waxaa arkay indha adayga soomaalida mararka qaarkood yarkan allah dhowray wariyaasha waxbay la dhex mari aadam ugu kelmaddu gurisurmal su'aal cajiiba marka wuxuu ku jawaabay geesinimada ma aqaan ma jirtaba nin walba meeluu ka tuuri marka ma aha saxaabiga waa kan callimnii yaa rasuula allah tabarteeda meesha ma aqaani markaasaa la yidhi idaa qumta ila asalaati fa asbiqi alwuduu waa tan ugu horraysa khatartan haysata wey ummadda sanawaad dukan weyse waxba lagama haayo wakhtigaa yar waan ka wadaa laakiin waxaan boobsiin weysada shardiga ugu horey weyse kaa rabto waxay rabtaa niyo bismi illaahi dheh biyaha soo qaado saddex goor gacanta ilaa intaas dhaq soo qaada haddana sankii afka u kala qaybi siimi afka ku luqluqo haddaad sooman ha ku xeel dheeraan saddex mar marka intaa samaysay biyaha soo qaado wejiga halkaasa ugu koraysa halkaan waa ugu hoosaysaa halkaasna waa u geesaysaa dhankan kale halkaasa u geysa intaas inta ka dhaxaysa xataa indhaha gadkooda gacantaada geli maaliyaysa ka qallaan intaa hadday dhibic ka qalanlaato weysa ma jirto gacanta midig aa ku xigta farta fartalka ka bilow ilaa xusulka inta dadka qaarkood mararka qofka hadduu hilboon yahay xataa aanoo hilboonayn hadeer haddaanan soo laabin gacanta mararka qaarkood aad saans ka tiraahda biyo halkaa gaari maayaan marka soo laab halkaas saddex goor gacanta kale saddex goor lugta marka wejiga waxaa ku xiga masax biyaha soo qaado fooda ka bilow gadaal gee soo celi halkan ka soo deji haddaa rabta isla gacantii ku masax dhagaha haddaad rabtidna biyo cusub u soo qaado dhagaha kuma sax hooyooyinka kama gabdhaha walaalihi haddii joogaan meeshaan oo kale fooda ma sax kadib jilbaabkaada kore madaxa ma sax gacantaada laakiin guriga haddaad joogtid sidii raggii oo kale gebi waa iska dhigi caadi a u gacanta ka bilaab fooda ilaa gadaalkee soo celi lugta dhaqideeda faryare inaad ka bilaabi faraha gacanta gelsha ilaa qoobka baratiig la keenay ku fiicnaad laakiin timeka saamixi maayo ilaa qoobka laga soo gaaro waa meeshay dhahaan anqow anqowga dadka qaar soomaalida yidhahdaan anqowga laga soo gaaro soo dhaaf ilaa lugtiisa meel ka qallaan nabigu wuxuu yidhi weylun lilcaqaabi min nar bidixda sidoo kale waxaad ka bilaabi suulka farahada gelgeli ilaa anqowgaa ka soo gaartid marka ninkii waxaa la yidhi markaa waysidaa dhammaysid idaa qumta ila salaati faasbiq alwuduu weesada ku xeel dheeraaw siibu wakhtiga qabowga axaadiisa ku soo aroortay waxyaalaha ilaahay darajada dhaaf ku bixiyay ka mid tahay mukafiraadka fa asbiqu lwuduu fi sabaraat waa wakhtiga qabowga daran yahay laakiin dad inay jabbaanays ama banooni dheel u qabtid inta soo qaato ciribta sidaa gacmaha biyaha sidaa sidaa sidaa maaha iyo lugtii la qaad qaado laa gacantaada masax saar gacan lugta masax maaha biyo inaad ku shubta keliya gacanta inaad biyo u dhidhigto kelima gacantaada wamsaxuu ilahaydan barakeeya kadib markaad dhammaysay waysada duca yaroo macaa jirta ha ka tegin albaabada jannada ilaahay waa furan yihiin ducadaadan waa la aqbali ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh allahuma ajcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutatahiriin ducada cajiibka maxaa la yidhi futixat lahu amaaniyatu abwaab aljanna sideed albaab ee jannada waa laguu furi middaa rabtaad ka geli haddana waxaa soo aroortay ducada wakhtigaa in la aqbalo kadib waa wayse qaadatay xadiiska ninkii salaaddiisa xmed waxa la yidhi uma istaqbil ilqibla qiblada xaggeeda u jeeso qiblada haddaadna aqoon dadka weydiiye ma taqaanid cidna kulama joogto waxaad weydiisana malaa soo ma meeshii dantu ilaahay kuu garasay u duko salaadaadana waa saxiix laakiin adoo magaalo tagay dad muslimiinu kula joogaan inaa weydiin weysaa jiha kale salaadaada cirkay jirtaa markaa kadib ducaau listiftaax waa niyaysan salaada qibladaa u jeesatay maxaa dukan ma sunna ma farada waa inaa niyo la timaadaa kadib gacmahaadii oo asaasidan idii sheegaayay kor u qaad inta bartaas ay joogta garbahaada ku aadi faraha foodooda kor gaarsii ayagoo qiblada saa ugu jeeda allahu akbar meeshaa calaacasha godan iyo meeshaa isku qabo xabadkana saaro salaadda maxaana ficilkaas baa duco macneed waxa waye ilaahayow iimaanka qalbiga iigu sug iigu celi iigu haay wata ay xarakaa samaynaysid kadib ducaa listiftaax wakhtiga waa yaryahay wax yiraa inaad la timaadid subxaanaka allaahumma wa bixamdika wa tabaaraka smuka wa tacaala jadduka aad u qadima malaa'igta ilahay ku suurka orada qordeeda kadib ninkii salaaddiisa xumeya waxaa lagu yiri uma aqra' maa tayasara macaka min alqur'aan kadib akhri wixii kuwii sahlan oo qur'aana waxaa meeshaa loola jeedaa kow shayga lagaa rabo oo farda mar kasta inaa akhrisid rakacad kasta inaa akhrisid waa faatixada haddaadna waxba ku darin waxba kuuma haysto ayada fiican la ihli imow ayadii qaraa'adeeda dhib naga haystaa dad culimmadeenna ka mid aha safray iswiidhan dhowr iyo toban masjid isu mareen hooyooyin waa qaabileen odayaal waa qaabileen faataxo iyo ataxiyaad digada laga dhigay kuma yaqaanin jarka boodo assalaamu calayka ayuha nabiya soo horayso assalaamu calayna ha loo boodi faatixadina ha sheegi warka iyo gabaygana soo utixaayo halka qaldi maayo shab waa cajiib marka walaalahay maqsuudka marka qur-aanka maa tayasara waa suurat alfaatixa kow ragcada ugu horaysa acuudu biاllahi min ashayطaani اrajiim aad ku furi saddexda ragcoo kale hadday duhur tahay iyo casir faatixada keliya akhrin salaada subax ragcada ugu horeysa faatixada waxaad ka bilaabi ka hormarin acuudu billahi min ashaytaan arajiim kadib bismi illaahi araxmaan araxiim yacni salaad walba ragcada ugu horeysa kadib bisinkii faatixada qabsan bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin alraxmaan araxiim maliki ywmi اddiin iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin ihdina الصراط almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim hayri almaqduubi calayhim wala adaalliin dadaa nastaciin markay joogaan nastaciin ihdina siraata almustaqiim kulli waa bug waxaas salaad ma jirto xarafka ugu dambeeya siduu yahay ugu istaag kadib wala daalliin waxaa soo arorto sunnaa aamiin in la yidhaahdo hadday aammiintaadii aammiinta imaamka isku dhacdo dembigaad ilaahay waa kuu dhaaf kadib ninkii salaadda xumeeye waxaa lagu yidhi uma arkac xataa tatma'ina raakican rukuuc ilaa aad rukuucda ku nagaatid gacmihii xirashadii koraan u qaadnay waa sidaa dhahnay allaahu akbar faatixadii waa soo akhrisay gacanta isla meeshaad ku celin allaahu akbar xataa tadma'irna raakican gacmahaad waa kala furi inta kale waa isku dheggan yihin sujuud hadday noqoto hadday kor u qaadin noqoto faraha waa isku dheggan yihin laakiin markaad rukuucda timaadid waa kala furan yihin meeshaa ku sujuudaysaana fiirin subxaana rabbiya alcadiim saddex goor surub surub surub surub samia surub surub sub ingiliish meesha lagu hadli waayo dadaa saas akhriha subxaana rabbiya alcadiim saddex gooroo sahlan habboobsiin kadib uma arfac xataa tactadila qaa'iman sidaasaa lagu yidhi ilaa aad toosnaatid kor isla markiia dhubla leh meesha buush ab maaha sheekh waa salaad nebi la soo u duko u duko istaag samica allah liman xamida gacmahaada kor aad u qaada saas maaha ninka daata adii sheegaayo magaalada waa laga soo raacdiyay waa shiiciya layidhi waayo saan ma dhahayo intaasaa lagu qabsaday sunanada maxmedna waa sida samica allah liman xamida rabbana walaka alxamdu xamda kaiira طayiba mubaarakan fiih mila asamaawaati wamil'a alardi wamil'a maa shi'ta min shayin bacdu allaahu akbar kadib xaggee aada sujuudi sida gacmahaada dago wejiga iyo sanka labadaba dhulku ku qabo haddaad wejiga saa ugu taagtid salaadda waa eber haddana toddobada xibnood gebigood inay dhulka yaalliin dadaa markuu sujuudaa lugta kor u qaadi lugaha isku xogi farahoodana qiblada inay u jeedaan cirbaha inay isku dheggan yihiin laakiin markii masaajidka buuxo dadka lugahaad u kala fur sida sunnada waaay hooyadan caaisha markay nebiga jiifka ka weyday xoogaa hinaasta ku dhacday gacmihiisii raadisay labada cirbooday hal mar isku qabatay daadmiin cirbahaada inay isku dheggan yihiin faraha inay qiblad u jeedaan gacmaha dhulka yaalliin wejiga haddaa xanuunsan tahay xora tah sidaa tabartaataa u samee ma fiyowdahay wejiga marka iyo sujuudi dadaa isku laaban may kala bax farahana qibladay u jeedaan wejiga bartankooda iyo inta udhexaysa ku aadi allahu akbar subxaana rabbiya alaclaa saddex goor xataa tadma'ina ku nasnaaw laakiin waa ninkii salaadii la yidhi ma dukana duko inteedana badan waa u dukadaan shaqada adduunyadana gef ma jiro kombyuutarka balfiir klik haddaadna sii mooska websaytekana meesha rabta ma gele salaadana lama soo gelin waana la dukadaa la yidhi waa la baxay bannaankana mooryaana lagu yahay masaajidkana mooryaan xaggee marka lagu hagaaga mooryaannimada wixii naga celin lahayna waa salaadaan waa sideedii lagama soo shaqayn marka xataa tatma'inna haddana fadhiga u soo noqotay jaalisan ilaa aad ku nagaatid fartaada lugta sautaag u tanna ku fadhiiso dhallinyarta yurub joogta kulligood waa disable markay salaada dukaayaan ma fadhiisan karaan kulligood kuwaan dhala cadaab waa is sheekh salaada waa raaxo waa caafimaad marka taag saas haddana sujuudi ku noqo markaa fadhi rabbi kfir lii waarxamnii wajburnii waarfacnii waarsuqnii wahdinii wacaafinii sujuuddu ku noqo allahu akbar subxaana rabbiya alaclaa saddex goor baaraka allah kadib waxaa la yidhi uma uma afcal fii salaati kulliha salaadaada sidaa u samee may qaarta insha allah kadib wa ilahi waa barakaynaa insha allah tacaala waayo waa soo koobi hal ragca keliya haddaan istusno sidaa u dukanay kadib waxaa noogu xigo muhiima ataxiyaadki iyo ducooyinka say u kala muhiimsan yihiin wixii aan ka gaarno insha allah tacaala waayo duco waxaa jirta muhiim hadday salaada ka maqantaha khatarta kadib waxaa ku xiga ataxiyaadka ataxiyaadka waxaa ku soo aroorta laba xadiid mid alla midkaad xifdisan tahay alxamdu lilah waa saxanta kan ugu horeeya ee soomaaliya caan ku nahay waa ataxiyaadka ibnu cabbaas radia allahu canhu oo ah ataxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaatu lilahi assalaamu calayka ayuha alnabiyu waraxmat اllahi wbarakaatuhu assalaamu calayna wclى cibaadi اllahi الصاalixiina ashhadu an laa ilaha ila اllah waashhadu ana muxamada rasuulu اllah kaas waa cabdullaahi bni cabaas ataxiyaadku wariyey nebiga ka wariyey wuu dhiji jiray sidii qur-aankaa noola bari jiray meeshaa marka waxaa taagan xaraf walba adag oo shid leh siduu yahay u adkee haddaad ataxiyaat haddaad tira waa ku dhammaata attaxiyaatu adkee haddana ana adeyga ka dhigtid maanta atta atta attaxiyaat may taasna xisaabta kuma jirto si sahlan waayo dadaan maanta maantana ka baxayn ummadda ilaah markuu xidhaana allah allah allah maya allaahu akbar si sahlan shaydaanka jaanis hasku siinin ninka haddaa mar fursad siisid oo kuu dhammaata salaada ma xiran waayo khaas marka salaadda aad timaadid bannaanka markaa joogto kuma rabo markaad soo istaag salaadda laakiin ha kuuma xirna maanta dhan marka inuu allahu akbartii dhagax ka dhiguu rabaa war ilaahay soo ugu talagala shidkeeda waa sahlan yahay allahu akbar waa dhammaata kadib marka ataxiyaadkan rag culimmadeenu safray waxay laaf ugu sheegeen boqolkiiba sagaashan meeqa harta toban toban le sax u akhrisa waa dhowr iyo labaad toban masaajid oo yurub ku yaal markii la joogo assalaamu calayna assalaamu calayka ayuha nabiyu kullu badankood horta waxay u boodaan jarka jarkaboodda ma maqsheen assalaamu calayka ayuha nabiyu waa laga tegi waxaa loo booday assalaamu calayna wacalaa cibaadi illahi saalixiin ma aha ataxiyaadka kaad xifdisan si saxa u qabo si saxa u akhri shidkiisa attaxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaatu lilahi assalaamu calayka ayuha alnabiyu waraxmat اllahi wbarakaatuhu assalaamu calayna wclى cibaadi اllahi الصاalixiina ashhadu an laa ilaha ila اllah waashhadu ana muxamada rasuulu اllah waayo labada ixtiyaad dhammaadka waa ku kala duwan yihiin kan ku xiga haddaad tira ashhadu ana muxamadun waa khalad salaaddi waa bure xarafka suu yahay shaqalkiisa uu akhri wakhti sii xaraf xaraf kan ku xigo cabdullahi bni mascuud ciddi xifdisa asagana waa sax kaasna waa sax kaa rabta isticmaal kaad xifdisantahay ku dhaganaaw kan cabdullahi bni mascuud attaxiyaatu lilahi wاlsalawaatu wاlطayibaatu assalaamu calayka ayuha alnabiyu waraxmat اllahi wbarakaatuhu assalaamu calayna wclى cibaadi اllahi الصاalixiina ashhadu an laa ilaha ila اllah واشهد ana muxammadan cabduhu wa rasuuluh kii hore waxuu ahay ana muxamadan rasuulu llah kana dhammaadkiisa ana muxamadan cabduhu warasuuluh kala saaro kaa dooratid waa sax kadib waxaa ku xiga salaada ibraahimiyada nabiga salliga maalin jumcaana ha ka tegin salaad kastana ha ka tegin waa salliga ibraahimiga ah kaad ka xifdisantaha siiqada waa badan tahay waa kuu sax laakiin siiqa saxa akhri siiqaha suuqa ka soo qaadata lama rabo tan kutubta ku qornoo nabiga ku sugan xadiid saxiixa qabso waxaa ka mid a ah xadiiskan oo nabiga siiqadeeda waxaa ka mid ah allaahuma salli calaa muxamadin wacalaa aali muxamadin kama sallayta calaa ibraahiima wacalaa ali ibrahima inaka xamiidun majiid allahuma baarik cla muxamadi wcla ali muxamadi kama baarakta cla ibrahima wcla ali ibrahima inaka xamiidu majiid waa inaa akhrisa ataxiyaadka ugu dambeeya khaasatan kadib nebigu wuxuu yidhi afar ilaahi ha laga magan galo allahuma inii acuudu bika min cadaabi jahannama wa min cadaabi اlqabri ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجاal afartaasna ha ka tegin ilaahay ka maangal kadib ducooyinkan haddii la helo in sha allah ka xifdi inta tabarta haddaad dhagaysiga badis waa qaban nabiga sala allahu calayhi wasalam ninba wuxuu maqla ku ducaysanayo ducadan markuu maqluura saddex goor dembigiisa waa la dhaafay dembigiisa waa la dhaafay waa sahlantahana qaybteeda ugu horayso dha waa suurat ikhlaas wax yarle ku dari inta ku daran iska sax nabiga sala allah alay slam wuxuu yidhi allaahumma inii as'aluka ya allahu alaxadu asamad aladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad an takfira lii dunuubii inaka anta algafuur الraxiim waa intaas qul huwa allah ku jira kadib maxaa ku siyaadin an takfira lii dunuubii inaka anta algafuur الraxiim waa ku celin allahuma inii as'aluka ya allahu alaxadu الsamad aladi lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad an takfira lii dunuubii inaka anta alghafuuru raxiim nabiga markuu ducaaso ufira lah ufira lah qof saddex gooro dembigiisa waa la dhaafay dembigiisa waa la dhaafay kadib ducadaanna waa afar kelimad adduunyo aakhiray kuu kulmin nabigu wuxuu yidhi sala allah alay slm ducadan bukhaariyaa warinaya muslim ee muslim baa warinaya astaghfir ullah allaahuma akfir wahdinii wacaafinii warsuqnii waa intaa raadinay caafimaadaa rabtaa risqiyaa rabtaa hanuunaad rabtaa naxariis rabbiaad rabtaa sideedaba salaad intaa ku jirto martiyaa ilaahay u tahay albaaboodu waa furin ducada meeshaa ku shub markaa bannaanka soo baxdid waa iska siyaado ducada markastay bannaan tahay laakiin marka bani aadan haddaa warqada hadda u geysanaysid failka warqadaha kulli ma soo dhammaystiri waa ka tegi may waa dhammaystiri waayo laguma ogola hadda sooma noqon kartid rabbulcaalamiinna ducada ku dadaala salaada dhexdeeda in sha allahu tacaala kadib ducadan oo idana sahlan waa xifdisantihiin ha ka tegin sujuudda hataa waa ku akhrin kartaa laakiin siiqada qur-aanka ha u akhrinin anas ibnu malik wuxuu leeyahay nebiga ducada ugu badan oo ku ducaysan jiro waa tan allaahumma rabbanaa aatina fi اdunyaa xasanatan wa fi اlaakhirati xasanatan waqinaa cadaab الnaar laakiin haddaa qur'aanka rabbana aad tira may sujuud iyo rukuuc qur'aanka laguma ogolna ku akhrisid allaahuma rabbana aatina fi اdunyaa xasanatan wa fi اlaakhirati xasanatan waqinaa cadaab الnaar sujuudda ataxyaadka kadib oo salligii waa soo dhammaysay saas isugu xeji kadib abuu bakar nagama carabi kuma gaarno nabigu u yimi sala allah aleyh wasalam dadka dhahaaya ingiriis iyo talyaani iyo soomaali muxuu yidhi abubakar nabigu abubakar wuxuu yiri yaa rasuul allah ibar duca aan ku ducaysto salaadayda dhexdeeda meeshaa rabtaa ka gelin kartaa sujuuddaa ku ducaysan kartaa ataxyaad kadib waa ku ducaysan kartaa maxay tahay allahumma inii dalamtu nafsii dulman kaiira walaa yakfir dunuuba ilaa anta فاغفر لي مغفرة من cindik وارحمني innaka أنت الغفور raxiim ilaahayow naftaydaan dulmiya dulmi fara badan dembiga ma dhaaf axadaan adiga ahayn ee ii dembi dhaaf dembi dhaaf adiga agtaada ah ii naxariiso waxay adiga rabbi mid naxariistaa tahay waa ku celin allaahumma inii dalamtu nafsii dulman kaiira walaa yakfir adunuuba ilaa anta fakhfir lii makhfiratan min cindik warxamnii inaka anta alghafuuru raxiim waa abuu bakaroo dembigiisa la dhaafa janna rabbi la siiyey asagoo nool ilahay jannada fardows fadligiisa raxmadiisa alla nuu geliya waa ku celin allaahumma inii dalamtu nafsii dulman kaiira wlaa ykfir dunuuba ila anta fakhfir lii makhfiratan min cindika warxamnii inaka anta algafuur raxiim kadib ducadan ku soo gebagabayso aydan waa khatin maxay tahay allaahuma اkfir lii maa qadamtu wamaa akhartu wamaa asrartu wamaa aclantu wamaa asraftu wamaa anta aclamu bihi minii anta almuqadimu wa anta almu'akhiru laa ilaaha ilaa anta maxay tahay ilaahu ii wixii aan hormarsado dembiya wixii aan dib u dhigtay wixii aan qarsaday wixii aan muujistay wixii aan ku xadgudbay iyo waxaad adigiga ogta anigaan ogeyn waayo adaa ilaa hormariya adaa dib u dhiga ilaahay weyno adiga maahan cid kale ma jirto waa idinkugu celin allaahuma kfir lii maa qadamtu wamaa akhartu wamaa asrartu wamaa aclantu wma asraftu wma anta aclamu bihi minii anta almuqadimu wa anta almu'akhiru laa ilaaha ilaa anta kadib salaamo naqsigii assalaamu calaykum waraxmat ullah midigtaada assalaamu calaykum waraxmat ullah inaad tiraahdid iyo inaad tiraahdid assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh midigtiina u tiraahdid bidixdiina u tiraahdid assalaamu calaykum waraxmat ullah mar waa isku mid assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah iyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmat salaamun calaykum waa sax laakiin inaad tiraahda salaamu waa khalad alifulam haday ku jirto hal god waayo alifulaam haddaysan jirin laba godaa lagaa rabaa salaamun alaykum waraxmat ullah waa sax salaamun calaykum waraxmat ullah xaraf walbaa soo shaqlanaya kutubtanu ku qoraya ducaada la yidhaahdo xisnu lmuslim marka ilaahay towfiiqdii kheerka allahna waafajiyo salaada aan iska saxno taladeena say u saxanto raxmadda rabbi meeshay ku jirto waayo bini aadanka waa aragtay madax hadduu yahay waxaa la socda ciidan ilaaliya boodhigaar annagana wuxuu ilaahay nasiiye boodhigaar waxaa ugu horeya salaada munkar idaa kaa ilaalin faxsha idaa kaa ilaalin maxaan la qarribanna salaaddii waa dukanaynaa wax miraheediinama soo baxaayo jawfaa waayo cibaadaadkeenan shacaa'iriga waxay iska noqdeen samee bis waxay nuxur leeyihiin wax walba ilaahay waa noo diyaariyey noloshii noo diyaariyay waxa qarribay waa annaga marka ilaahay towfiiqdii khayrka wanaaga allah na waafajiyo kuwuu salaadoodii soonkooda la aqbo cibaadadeoda allah naga dhigo kuwii sidii nabiga u jeclaa oo u sameeyna allah naga dhigo xaqa iyo nuurka islaamnimadana allah nagu sugo meel kasta aan joogno annagoo ku suganna allah nagu dilo owlaadda iyo annagoo dhanba hanuunka islaamka allah nagu sugo dhabarkeenna ilaahu gaal ha ka keeni ilaahu dhabarkeenna gaal ha ka keeni ilaahw dhabarkeenna gaal ha ka keeni ilaah owlaadda noo islaaxi diintooda noo islaaxi hooyooyinkood reeraha ilaah noo islaaxi diintooda noo islaaxi dhammaantood ilaah wax walba oan haysan ilaah noo barakey guryahayn ilaah noo barakey maalkayn ilaah noo barakey walaalihii soo qabaqaabin ilaah dembigooda dhaaf ilaah wakhtiga ay bixeen juhdigooda iimaan iyo camal suub iyo sabarna qalbiga ilaah uga buuxi ilaahw caafimaadkii kii rabo caafimaad ku sii adduunyu kii rabo ilaahw adduunyu ku sii muraad kasta ay leeyihiin ilaahu adduunya aakhiraba sii qof walboo nagmada meeshaan joogtana xaajana ilaahu xaajadeedu sahl qofka xanuunsan ilaahu shaafi qofkii muraad ilaahu sii dal iyo dadkan ka nimid ilaahu islaaxi ilaahu dal iyo dadkan ka nimid ilaahu islaaxi diin hadday tahay islaaxi siyaasad hadday tahay islaaxi aakhiradu hadday tahay ilaahu islaaxi ilaahu qofka hanuun iyo khayr la raban ilaahu sii ilaahu roobna akidna yaa rabbi ilaahu roobnoo da'sii wa raxmaddaada ilaah waa rabbi rabbiyow jidki aan ku toobada ku keeni lahayn ilahu nagu toosi ilaahay raxmadda waxay nooga goodo annagaas dulmine naxariistaad waa furan tahay annaga asu naxariisanina ilaahu laakiin toobada tawfiiqda ilaahu waddadaan ku tooba karin ilaahu nagu toosi ilaahu khayrkaas aan adduunyada ka wadno soomaali haddaan nahay ilaahu noogu naxariiso tawfiiqdii toobada ilaahu nagu toosi wadaadadeenina ilaahay kuwa caalamka diinta kor u qaada dacwada u istaaga geesinima ilahay qalbiga uga buuxsha ilaahu ka dhig dhammaantood ilaahu xaqa iyo nuurkaada kor u dhig ummaddaa soomaaliya meel kasii joogta ilaahu gargaar ilaah midkii meel lagu haysto ilahu ka soo dee ilahu midkii meel lagu haysto ilahu ka soo faki ilaahu meel walbay joogaan islaamnimadii xaq ilah ku sug wsala allahu cala nabiyina muxamadi wcala alih wsaxbihi wslim subxaanaka allahuma wbixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk